alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli الlah wعalى alihi waصaxbihi aجmaciin wbacd faslu alismu اlmawsuulu ismiga mawsuul maa ismi weeye iftaqara u baahan ilaa silatin silo iyo wacaa'idin caa-id u baahan wa huwa ismigii mawsuul darbaan laba qaybood wey nasun mid nas ah oo ku cad wixii loo dejiyey wa mushtarakun iyo mid la wadaago waan ku caddayn faannasu naskii amaaniyatu alfaadin sideed lafdi weeye alladii weeye lilmufradi lmudakar xaalu u sugnaaday walatii weeye lilmufradati lmuanasati xaalu u sugnaaday waladaani weeye lilmuhana lmudakar muhane mudakar xaalu u sugnaaday walataani weeye lilmuhana almuanas xaalu u sugnaaday fii xaalati rafci xaalad rafci xaalu u sugnaaday waladayni iyo walatayni weeye fii xaalati nasbi waljari xaalatu nasbihi jar xaal u sugnaaday wlulaa weeyaan iyo wladiina bilyaai iyo xaalay ku dhahnaadeen mulaqan mulaq xaalin kuwa la ilaaqay oo xaalatu rafcihii iyo jarkii iyo nasbihii intuba aladiina ah la ohanayo lijamcid mudakari xaal u sugnaaday waqad yuqaalu waxaa la ohanayaa alladuuna bilwaawi fii xaalati rafci ayaa la ohanaya wlaai iyo wlaati ayaa la ohanaya wlaati wlaai iyo wlaati wey wayuqaal waxaa la ohanaya allawaati lijamci muanah xaal u sugnaaday waqad tuxdafu yauha yaada in laga xadfo oo allaai iyo allaati la yihahdo iyo allawaati ayaa markaasi dhici karta halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu macaarifta kii afraad waa almawsuul wuxuu noogu tacriifiyey mawsuul inuu yahay waxay u baahan sila iyo caa-id ayuu baahan yahay hore waxaan usoo marnay inuu ka mid yahay mawsuulku asmaada mabniga ah waxaana binaha oo kale waa soo aragnay baahi baa ku sugan waxaa la yaqaanaa xarafka waxaa lagu yaqaanaa inuu baahan yahay oo u baahan yahay shay kaloo macnihiisa caddeeya ilaa shaygaa la helan macnihiisuma caddaanaya xarafkaas waxaa looga jeedo haddaan la odhan kharajtu min almasjidi ila albeyti haddaan beyt laga dambaysana jumlada aan lagu darin min almasjidi aan mintani masjid lagu darin ila lbeytna ilaadan albeyt aan lagu darin macnaha min inuu yahay ibtidaa'iyo ma faa'iideynayso oo min laska iska yidhaahdo ama ilaa laska iska yidhaahdo laakiin marka jumlada lagu daro baa waxaa la fahmayaa mintani macnaheedii oo ah ibtidaa in socodkaagu aad ka soo bilowday masjidka ila lbeytna uu ku dhammaaday macnihii aayada intihaa intihaaul ahaa oo ilaadu ay tusinaysay markaa jumladaa ku dartay bay soo baxda marka xarafku macnihiisu ma cadaado ilaa lagu daro jumlo lagu daro ismigu laakiin sidaa maaha macna mustaqila ayuu tusinayaa zayd kelmaddaas waxay ku dhacaysaa shaksigaasay ku dhacaysaa in wax kal lagu darana oma bahna daraba waxay ku tusinaysaa zaman xadas dhacay zaman tegey ayay tusinaysaa wax kalna oma bahna mar haddii xarafku baahidaas ay ku sugan tahay haddii la helo xaraf marku waa wada mabni dhammaantii haddii la helo ismi baahan oo macnihiisu usan waadix noqonayn ilaa lagu daro wax macnihiisa caddeeya waxaa la odhanayaa ismigaasi xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga baahida baahi baa ku sugan ismigaa haddaba xarafka shabahay agga xagga baahida ka shabahay waa ismu mawsuul waa ismu mawsuul alladii haddii aad tirahdo alladii ilaa aad wax ka dambaysiiso macnuhu ma caddaanay alladii maxaad ujeedaa markaad tidhaahdo kafara aamana kharaja dakala markaasuu ladii macnihii looga jeeda markaasuu caddaanaya idan dhankaa marka laga eego ismigani xaraf buu shabahay xagga baahiduu ka shabahay saa darteed ismigii mabni buu noqday ilaa shay mabniya wixii shabahana mabni buu noqonaya shay mucraba wixii shabahana muxuu noqonaya mucrab buu noqonaya idan ismigii mawsuul asagu waa ismi asaalatan icraab buu lahaa laakiin mabni buu noqday lanna wuxuu shabahay xarafkuu shabahay marka sheekh wuxuu noogu tacriifiyey ism mawsuul waxaa la yidhaahdaa waa wixii u baahan sila iyo caaid ism mawsuul haddaad sheegto sila iyo caaid walan raacisaa aladiina aamanuu waa siladiisi caaidkiisi aamanuu waa siladii wowgana waa caaidkii aladiina kafaruu kafaruu waa siladii wowgana waa caaidkii haakada marka maftaqara ilaa silati wa caaid waa wax sila iyo caaid u baahan si guud mawsuulka waxaa lagu qaybiyaa laba qaybood mawsuul ismi ah iyo mawsuul xarfi ah ka sheekuu ka warramaya waxa wey mawsuulkii ismiga ahaa weeye mawsuul waxaa jira mawsuul xarfi la yidhaahdo waa mawsuul oo silu u baahan yahay laakiin ismi maahana waa xarfi kaas waa mid kale oo arki doona insha allah waa xuruufulmasaadir xuruufta la ohan jiray xuruufta xuruufulmasaadir la ohan jiray culimadu waxay u isticmaalaan inay yidhahdaan waa mawsuul xarfi ah mawsuul xarfi waa mawsuul laakiin ismahana waa xarf ismiga mawsuul yani markaasi kii ismiga ahaa mawsuulkii ismiga ahaa taariifkiisu wuu inoo sheegay wuxuu kaloo inoo tilmaamay inta uu qaybsamayo wuxuu inoo sheegay laba in loo qaybinayo mid nas ah iyo mid mushtaraka nas maxaa loo jeedaa nas waxaa loo jeedaa ciddan loo isticmaalayo wuu ku cadyahay cid kale looma isticmaali kara ciddaa unbuu ku cadyahay sida aladii oo kale wuxuu ku cad yahay almufrad اlmudakr haddii qariinay wax kale aan la helin lagama leexin karo wax kaloo ka leexinaya haddii aan la helin laga leexin mayo isagun bay ku dhacaysaa alladii mufrad mudakara loo dejiyey in loo isticmaalo marka kaa naska ah waa mid alfaad yani markaasi meel gaar ahaaneed loo dejiyey oo loo isticmaalaya nas baa la yihahdaa mushtarakna waa cagsigiis waa ismi mawsuula laakiin wuxuu ku dhacayaa mufrad buu ku dhacayaa muhanu ku dhacayaa muanas buu ku dhacayaa jamac buu ku dhacayaa waa mushtarak waa la wadaagaa marka nasna waa mid meel kucad ku cad weeyaan mushtarakna waa mid la wadaago wey haddaba naskiibuu ku hormaray wuxuu yihi nasku mawsuulka naska waa sideed lafdi sideed lafdi weeye mawsuulka naska ah sideedda lafdi waxaa weyaan alladii allatii alladi waa ninkii keligiis aha allatina waa gabadhi keligeed ahayd aladana waa labadii nin allatan waa labadii dumarka ahaa halkaasi marka waxay noqonayaan afar bay noqonayaan raggii waxay noqonayaan alulaa iyo alladiina labadaasa raggii badnaan loo isticmaalayaa lix bay sidaa ku noqonayaan dumarkii badnaana waxaa loo isticmaalayaa allai iyo allati iyo jamci allati o allawati la yidhi allati oo la jamciyey oo allawati la yidhi sii jamciyey allawati la yidhi saddexdaa lafdi allai iyo allati iyo allawatina dumarkii baa loo isticmaalaya saa marka waxay ku noqonaya haddii allawati lagu tiriyo sagaal bay sidaa ku noqonayaan sagaal ayay sidaa ku noqonayaan ninkii keligiisa haddii lafdi loo isticmaalay gabadhii keligeedna lafdi loo isticmaalay ayib labadii ninna lafdi loo isticmaalay labadii dumarkan lafdi loo isticmaalay raggii badnaana laba lafdi loo isticmaalay dumarkii badnaana saddex lafdi ama laba lafdi sagaal ayay sidaas ku noqonayaan alfaadaas marka wuxuu sheekhu inoo raacin doonaa miaaladoodii iyo tusaalayaashoodii ayuu inoo raacin doonaa mid kastaba meel buu ku cadyahay alladii ninkii buu ku cadyahay allatii gabadhii buu ku cadyahay alladaan labadii nin bay markaasi ayay ku cad yihiin allatan labadii dumarkaabay ku cad yihiin alladiina iyo al ulaai raggii badnaa bay ku cad yihiin alladiina wuxuu tilmaamay yadaa laga reebay mayo oo haddii xaalatu rafca ay tahay iyo naصbi iyo jar aladiina la ohanaya waxaad ohanaysaa jaءa aladiina dahabu amsi waxaad ohanaysaa raأaytu اladiina laqiitu amsi waxaad ohanaysaa marartu bاladiina raأaytuhum marka aladiina waa aladiina hadday xaalatu rafca joogto haddii xaalatu nasbe ay joogto iyo haddii ay joogto maxay xaalatu aljar saddexda xaaladoodba ya laga reebayo lidalika shekh wuxuu yihi bilyaai muطlaqan muxuu ka ilaaqaya fi axwaal aaa saddexda xaaladood baya baa lagu daranaya alladiina baa la ohanaya waxaa la soo wariyey in ayadoo markaasi la isticmaalay wow lagu daray oo alladuna la yihi biljamci oo wow markaa lagu daray wuxuuna milicsanayaa tilmaamayaa beytka mashhuurka ah oo markaasi kutubtu ay soo wariyaan naxnu aladuuna sabaxuu sabaaxan yowma nukhayli gaarata milxaaxa naxnu anagu alladuuna kuwii baa nahay sabbaxuu sabaaxa subxii ku waaberiistay yowma nukhayli maalinta yowma nukhayl la odhan jiray waxaan ku waaberiisanay kaaratan weerar weerarkaasoo milxaaxan celcelis ah weerar aan kala go' lahayn baanu ku waaberiisanay maalinta yowma nukhayl la ohan jiray yowma nukhayl maalinta la ohan jiray dagaalkaas ayaan ku waaberiisanay marka ladunadaas beytkaas ayaa lagu arkay laduna beytkaas ayaa lagu arkay laakiin luqada mashhuurka waxa weeye in ya loo laazimo aladiina la yihahdo fi axwaali alaa dumarkii waxaa loo isticmaalayaa alfaadaas allati allaai iyo allati iyo allawati saddexdaa lafdi mid ka mid a ah ayumaa dumarka isticmaalaysaa jamc ahaa miaaladoodana wax ka mid ah isagaa marka sheekhu inoo sheegi doono alismu almawsuulu ismigii mawsuulka ahaa maa ismi weeye iftaqara u baahan ilaa silatin silo iyo wacaaidin caaid buu baahan yahay wa huwa ismigii mawsuul darbaan laba qaybood weeye nasun mid ku cad wixii loo dejiyey iyo wa mushtarakun mid la wadaago oo ashyaa fara badan koobsanaya fanasu naskii amaaniyatu alfaadin sideed lafdi weeye alladii weeye lilmufrad lmudakar xaal u sugnaaday wlatii wey lilmufradati muanaati mufrado muanaha xaal u sugnaaday waladaani wey lilmuhana mudakar muhana mudakar xaal u sugnaaday wlatan wey lilmuana muana muana muana aal usugnaaday fii xaalati rafci xaalu ku sugnaaday xaalatu rafci wladiina iyo wladayni iyo walatayni wey fii xaalati nasbi waljari xaalatu nasbahi jarka xaalu kusugnaaday waxaan isweydiinayaa ismiga haddii uu yahay mabni hadduu yahay sheekhu axwaashan uu sheegayo maxay tahay oo marna uu leey xaalatu nasbihii jarkina alladayni iyo allatayni baa la ohanaya sida musanihii caadiga zaydani loo ohan jiray xaatu rafcihi nasbihii jarkiina zaydayni loo ohanayay ismima mawsuulna waa lagu sheegayaa yani ismi mebnina waa lagu sheegayaa dana xaatujar ayaa la sheegaya iyo nas maxay noqonaysaa waa sidaa kusoo marnay ismu ishaarihi oo kale wey jawaabtu in la yidhaahdo maadaama la taniyeeyey uu ka baxay mebnigiiyo mucrab buu noqday maadaama laga helay shayun min khawaasi asmaa ismigii mebniga ahaa ayaa waxaa laga helay wax asmaada gaar ay u leeyihiin oo muxuu yahay waa taniyadu lanna ismin baa la taniyaya alafcaalu walxuruufu laa tutana afcaal iyo xuruuf lama taniyeeyo soo waadix maaha afcaal iyo xuruuf lama taniyeeyo xaraf la taniyaya arki maysid ayib oo minaanin laleeyahay ilaanin laleh arki maysid kadalika ficil la taniyeyo laleeyahay taniya laga dhigay arki maysid waxaa laga yaaba shala inay kugu keento soota yadribaani laleeyahy yadribaani oo istaagaya garaacaya yaquumaani oo istaagaya yejlis maysa matniye ahay nacam laakiin tatniyadani ficilka maahane waa damiirka weeye ficilkaiyo damiirku laba shay bay kale yihiin yadribaani ficilka waxaa ugu dambeeya maxay bada ugu dambaysa alifkan la socda waa damiir waa ismi waa kelmad madax banaan waa laba kelmadood idan niyadu waa ismigee ficilkii lama taabanin waa sidiisi sawaadx maaha yaquumaani waa lamid yaquuma ficilka nin baa u dambeeya wixii ka dambeeyey oo ismi ah oo damiir ah ayaa markaa calaamadaas qaabkaas ku yimid marka afcaal lama taniyeeyo xuruufna lama taniyeeyo waxaa la taniyeeyo waa asmaa maadaama asmaa ay tahay oo arinkani asmaada uu khaas u yahay taniyadu ismigii mabniga ahaa haddii laga helo shay min khawaas asmaa ah wuu ka baxayaa benihiyo mucrab buu noqonaya idan waxay leeyihin ismigani maadaama mabni uu ahaa musane maadaama uu noqday mucrab buu isku bedelay idan waa la tasniyan waa la craabaya marka maxaa la ohanaya ja aladani aladani faacilun marfuuc wacalaamat rafci alif niyaabata can dama liannahu musana wraأytu ladayni raأytu ficl wfaacil aladayni mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi alya niyaabata can fatxa liannahu muana wbladaynina waa la mid saas waa qowl qowlka labaad waxaa weeyaan muane xaqiiqiga maahan waa loo ekeysiinaya waa shaba mushaakala yani muanihi baa loo ekeysiinaya muane xaqiiqiga maahan waa mabni xaalatu rafcaha uu sheegayo waa mabni o jaa aladaani mabniyu cala lkasri fi maxali rafcin faacil alladayni mafcuulu bihi alladayni is mawsuul mabniyu cala lfat fi nas mafcuulu bihi baad ohanaysaa marka labadaa qowl ayaa ku sugan fanasu naskii amaaniyatu alfaad sideed lafdi weeye alladii weeye mufrad mudakr xaal u sugnaaday wlatii way lmufradati muanasati xaal u sugnaaday waladaani way lilmusana mudakr musane mudakr xaal u sugnaaday walataani way lilmusana muana musane muana xaal u sugnaaday fii xaalati rafci xaal ku sugnaaday waladayni iyo walatayni wey fii xaalati nasbi waljari xaalay ku sugnaadeen walulaa ulaa weye waladiina weeye bilyaai xaalu ku dhehnaaday ladiigaas mulaqan xaalu yahay midaan la kala qaadin bimacnaa maxaa laga ilaaqayaa fii xaalati rafci wanasbi waljari aladiina la ohanaya bijamci mudakri mudakr jimcis xaal u waqad yuqaalu in la yidhahda suurtagala alladuna bilwaaw la yihahd alladuna iyadoo markaasi lasoo qaadanayo beytkaas shaacirkaas uu tilmaamay naxnu laduna sabaxu sabaxan alladuna in la yihahda dhici karta bilwaaw fii xaalati rafci xaalati rafciya alladuna in la yihahdo nasbihii jarkina aladina la yihahdo wallaa iyo wallaati wa yuqaalu allawaati baa la yidhaahdaa iyaguna lijamci muanas muanas jamciisay u waqad tuxdafu in la xadfaa dhici kartaa yaauhaa yadiida oo allawaati iyo allaati iyo allaa i la yidhaahdo oo yadi laga xadfo way dhici kartaa naxwu alxamdu lilahi aladii sadaqanaa wacdah alxamdu waa mubtada lilahina waa khabarkii alladii waa sifo fii maxalli jari ayib lilahi baa laga sifaynaya sadaqa waa ficil ficil maad miyo calfat naana waxay mafcuulkii sadaqanaa faacilku waa damiiro huwa ah wuxuu noqonayaa aladiina naada mafcuul awalkii weeye wacdahuna mafcuul taanigii weeye wacda mudaafuna mudaafu ilayh jumladaa sadaqa iyo ficilkeeda sadaqa iyo faacilkeeda huwa ah iyo labadooda mafcuul oo naa iyo wacdahu ah waljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuleyni sila mawsuuli laa maala lcraab sila mawsuul laa maxala laha min acraab oo arki doona jumalka luqada carbeed waxaa la isticmaalaa afar iyo toban jumlo afar iyo tobankaa toddoba ka mid ah laa maxalaha min acraab baa la yidhahdaa toddoba ka midana waxaa la yidhah lahaa maxalu min acraab toddobada haddaba aan maxalka icraabta ku lahayn waxaa ka mid ah jumlatu sila jumlatu asila laa maxala laha min alcraab icraab maxal kuma leh tusaalaha labaad waxa way qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha qad samica samica waa ficil maadi allahu waa faacilkii qawla mafcuulkii qawla mudaaf alatii mudaaf ilayhi tujaadilu waa ficil mudaaric faacilkiis waa damiir hiya kaafar mafcuulkii weeye fii zawjiha fi waa xarfu jar zawji majruurun bifi wa calaama jarihi alkasra zawj mudaaf hana mudaaf ilayhi jaariya majruurka tujaadilu baa lagu tacalujinayaa jumladaa tujaadilu iyo faacilkeedoo damiira iyo kaafka mafcuulkii ah waxaad odhanayaa silat mawsuul laa maxala laha min alcraab silat mawsuul magacaasay leedahay waa isilaax ay ku heshiiyeen culimada nuxaadu in jumladaa ismiga mawsuul xaggiisa damba dhacdaa in silat mawsuul la yihahdo waa isilaax walaa mushaaxata fi isilaax marka xagga craab ahaana maxalkuma leh waladaani yatiyaaniha minkum waladaani waa is mawsuul alkasr fi maxal rafcin mubtada yatiyaani waa ficil mudaaric faacilku waa alifka weeyaan haada mafcuulkii wey minkum jaariya majruur weeyaan waa xaal maxduud buu ku tacaluqaya waa xaal jumlada yatiyaaniha waxay noqonaysaa silat mawsuul laa maxala laha min alcraab waladani mubtada ahaaye khabarkiisu waa jumlada ka dambaysa faaaduuhumaa ayaa markaa khabar u noqonaysa waladani yatiyaaniha minkum faaaduuhuma ayaa markaasi khabar u noqonaysa ismiga mawsuul oo alladaani ah rabbanaa arina aladayni adalaana rabbanaa arina aladayni rabbana waa munaada oo xarfudii baa ah xadfan yaa rabbanaa weeye rabba mudaaf naana mudaaf ilayh ari waa ficil amar weeye faacilku damiiroo anta naana mafcuulka bay noqonaysaa rabbanaa arina aladayni arina mafcuul awalkii buu noqonaya naadu alladayni mafcuul taanigii ayuu noqonayaa arina aladayni ay oo raada markaas laba mafcuul bay qaadanaysaa arina aladayni adalaana adalla waa ficil maadi naana waa faacilkii adalla alifka faacilkii ah naanana mafcuulkii weeyi naanana mafcuulkii weeyi jumladaasi waxay noqonaysaa silat lmawsuul laa maxala min icraab alladayni iyo silat rabbana arina aladayni aladayni weeyi adalaana jumladaas ilaa maala min acraab silat mawsuul wladiina jaauu min bacdihim wladiina waa ism mawsuul waa mubtade wladiina jaauu min bacdihim waa ism mawsuul waa mubtade jaauu waa ficil maaduuguna waa faacilkii min bacdihimna jaariya majruur wayaano jaa-uu ayaa markaasi lagu tacalluqinaya ayib jumladu marka waa siradii aladiina aladiina ism mawsuul buu ah mubtadun ahaay khabarkiisu jumlada ka dambaysa ayaa noqonaysa wladiina jaauu bacdihim yaquuluuna jumladaas ayaa khabru noqonaysa wlaahiya isna min almaxiidi wallaahi waa mubtade waa ism usuul laa yatimu macnaahu ilaa bisilatin wacaaid baa la yihahda macnihiisu ma dhamaystirmo sila caaid lagu daro mooyaane yo isna wallaahi waxay noqonaysaa mubtade yo isnana waa ficil nuunkuna waa faacilkii min almaxiidi jaar iyo majruurkan isna lagu taclujanaya jumladu waxay noqonaysaa yo isna siladii bay noqonaysaa caaidkuna waa nuunka weyaan caaidkuna waa nuunkii wey kuwaan soo marnay adalaana alifkaasaan caaidkii ahaa jaa wowgaasaan faacilkii ahaa wowgaas ayaan caaidkii ahaa waana faacil waana caaidkii isma diidayaan in laba shay uu noqdo hal damiir dhan marka laga eego waa faacil dhan kale marka laga eegana waa caaid oo ismiga mawsuul buu unoqonaya walaati yatiina alfaaxishata walaati waa mubtade waa ismawsuul mubtado weeyaan yatiina ficil mudaaric faacilkuna waa nuunka wey waa nuun iswihi wey alfaaxishata mafcuulkii ayay noqonaysaa jumladan waxay noqonaysaa siradii caaidkuna waa nuunka markaas yatiina nuunkeeda ayaa caaidki u noqonaya marka tusaalayaashaas waxay tusaalayaal u yihiin ismigii mawsuul yani markaa kiisii naska ahaa misaaladii yani markaasi ama eh, sheekhu markuu inoo sheegay si guud inoogu ayuu markaa misaaladi wax ka mid a ah tilmaamay wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala wlmushtaraku mawsuulkii mushtarak ahaa sittatu alfaadin lix lafdi weeye man weeye wamaa weeye wa ayun weeye wa al weeye waduu weeye wadaa weeye fa haadihi sittatu lixdani tutlaqu waxaa lagu ilaaqa waxay ku dhacaysaa cala mufradi mufradki bay ku dhacaysaa wlmuhana muhanihina way ku dhacaysaa wlmajmuuci jamcina way ku dhacaysaa jamci almudakeri mudakerkaha Eh, oo min aa min dalika kaas ka mid ah kullihi dhammaantii iyo wlmuanasi maanasi bay ku dhacaysaa wa waa la isticmaalayaa man lilcaaqil caaqil baa loo isticmaalayaa waman ligayr caaqil baa loo isticmaalayaa taqul waxaad ohanaysaa fii man fii miaali man man tusaaleed waxaad ohanaysaa yucjibunii man jaaka yucjibunii waxaa iga yaabiyey man cid baa iga yaabisay jaaka kuu timid waman cid baa iga yaabisay jaaadka kuu timid jaaadka kuu timid waman cid baa ii timid jaaaka kuu yimid waman cid baa iga yaabisay jaataaka labada yimid adiga kuu yimid waman jaa-uka kuwa kuu yimid waman jinaka dumarka wuxuu ka bilaabayaa sheekhu mawsuulka qeybtiisii labaad mawsuulka ismigaa baan ka warramaynaa mawsuulka xaasga ka warramamayno almawsuul ismi ayaan ka warramaynaa markuu inoo soo sheegay qeybtiisii hore oo ah naskii ayaa halkan wuxuu kaga warramayaa qeybtiisi mushtarak ahayd wuxuu inoo sheegay mawsuulka mushtarakaha inuu leeyahy lix lafdi lix lafdi baa loo isticmaala mawsuulka mushtaraka ah lixdaa lafdi waxaa weeyaan man man ayaa ugu horeysa tusaalehedii una siiyey man waxaa loo isticmaalaa bu lilcaaqili baa loo isticmaalaa waxaa ka fiican bay culimadu le in la yidhaahdo lilcaalimi lilcaalimi ayaa ka fiican maxaa yeelay man allah baa lagu ilaaqaa allah lafdiga man waa loo isticmaalaa allana sifaatkiisa caaqil ka mid maha lakiin sifaatkiisa waxaa ka mid a ah, alcaalim baa ka mid ah alla wuxuu ku sifaysan yahay sifat lcilmi caalim baa lagu sifeeya laakiin sifat lcaaqil laguma sifeeyo maadaama lafdiga man allah loo isticmaalo eh, allana markaasi aan caaqil lagu sifeyn laakiin caalim lagu sifeeyo si markaasi yani makhluuq iyo khaaliqii bay u shamliso waxaa fiican in la yidhaahdo watustacmalu man lilcaalimi man caalim baa loo isticmaalaa mana waxaa loo isticmaalaa wixii markaasi aan caalim ahayn tusaalayaal buu sheekuna siiyey manti yucjibunii man jaaaka waman jaaadka cidda lala khitaabayo dhammaan waa hal nin ah wey cidda lala khitaabayo waa hal qof weeye nin baa lala khitaabaya laakiin cidda laleeyahay way kuu timid baa mar wuxuu noqonayaa nin marna waxay noqonaysaa qof dumara ah. mar waxay noqonayaan laba raga marna laba dumaray noqonayaan mar waxay noqonayaan rag fara badan marna waxay noqonayaan dumar fara badan bay noqonayaan miaalka koobaad yucjibunii man jaak markaan icraabayno yucjibu waa ficil mudaaric marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhiri yucjibu nuunkaasna nuun wiqaaya la yidhaahdaa yaduna waa damiiru mutaصilu mabniyu cala sukuun fi maxal nasri mafcuul man jaaka mantu waa is mawsuul is mawsuul mushtarak mabniyu cala sukuun fi maxali rafcin faacil jaa waa ficil maadi mabniyu cala fathi la maxala min icraab jaa ficil maadi mabniyu cala fathi wa faaciluhu damiirun mustatiru taqdiiru huwa mantu u noqonaya kaafkuna mafcuulkii wey wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli silaة اlmawsuul laa maxala min icraab marka man la sheegaba jumla laga dambaysiinaya jumlada waxaa looga dambaysiinaya jumladu inay sila noqotaa la doonaya ismigi mawsuulo keligiisa meesha la dhigi mayo man jaaaka man jaaatka man jaaaka man jaaataaka man jaa-uuka jaa-adaas la daba dhigayo shaahidka laga leeya waxaa weeyaan ismigii mawsuul inuusan noqon bilaa sila lanna tacriifkiisa muxuu ahaa maftaqara ilaa silatin wa caahid waxaa ka horeeya manta waxaa ka horeeyana mantan uu ku camal falaya idan manti laba shay bay u baahanta mar waxay u baahanta cid ayada ku camal fasha faacil ka dhigata mafcuul ka dhigata majruur ka dhigata ayay ubaahantah ku camalfasha marna ayada waxay u baahan tahay waxay sila ka dhigato marka ayada waa ku camalfalaya waa laga horumarinayaa waxa ayada silada u ana waa laga dambaysiinaya marka labada jumla midna ka horeyso midna ka dambayso maqsuudku waa saasa looga jeedaa man jaaadka ciraabta waa isku mid weeye man waa is mabniyo cala sukuun haddii laga dhigo mubtada waa banaanta haddii mantiga lagu cadfana waa banaanta yucjibunii man faacil laga dhigo yucjibuna loo soo qadaro mantana faacilka laga dhigo jaaadka jaaad waa ficil mabamiyo cala alfatx faacilku waa damiir hiya mantay u noqonaysaa waa caaidkii kaafar mafcuulkii weeye waljumlatu min alficli walfaacili walmafcuuli silat lmawsuul laa maxal laha min alciraab mantuna ficilka hore faacil u noqonaysaa oo waxaa loo soo qadaraya yucjibu kala loo soo qadaraya yucjibu yucjibunii man jaaadka waman jaaaka waman jaaaka mantaasi yucjibunii waad soo qadaraysaa yucjibunii man jaaaka mantaasi waxay faacil u tahay yucjibunii ficilkii iyo mafcuulkii lasoo sheegay faacilkiisi way mantani waana mawsuul siday u baahanta jaaaka jaa waa ficil maadi alifkaasna waa faacilkii kaafuna waa mafcuulkii alifkaa jaaaka ayaa faacilkii ah kaafuna waa mafcuulkii alifkaasana caaidkii ma manta u noqonayey ah wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli silaة mawsuul laa maxal lahaa min alciraaq waman jaa ataaka mantu waa is mawsuul yucjibuu soo qadara yadna yucjibunii man mantu faacil ka dhig markaas nuunkii horena niidana mafcuulkii ka dhig jaa jaa ataaka jaa jaa ataaka ayib jaa waa ficil maadi taadu waa taa taaniis alifkaas waa faacilkii kaafkuna waa mafcuulkii alifku waa caaidkii mantau noqonayay jumladaa jaataaka kaaf ficilka jaaah ah iyo alifka faacilkii ah iyo kaafkii mafcuulkii ah isku wada dar waa silat mawsuul laa maxala min acraab waman jaa-uuka waa la mid yucjibunii man jaa-uuka mantaasi waxay faacil u tahay yucjibunii ficilkaas ayay faacil u tahay mantaas yucjibunii ay faacil u tahay jaa-uuka waa ficil wowguna waa faacilkii ficil maadi mabniy al dam owna faacilkaasna mafcuulkii wey jumladaasna waxay noqonaysaa silat mawsuul laa ma laa maxala lahaa min alicraab owna wuxuu noqonay manti buu noqonay waa caaidkii waman jiinaka yucjibunii man mantaasa faacilkii ah mantaas ayaa faacilkii ah jinaka jina waa ficil ficil maadi nuunkuna waa nuuniswo faacilkii kaafkuna mafcuulkii weeye caaidku waa nuunka weeyaan jumladuna waa silat mawsuul laa maxala laha min alcraab intaasi waa manti iyo tusaalayaasheeda wlmushtaraku mawsuulkii mushtaraka ahaa sittatu alfaadi lix lafdi weeye man weeye wamaa weeye wa ayu weeye wa al weeye waduu weeye wadaa weeye fa haadihi sittatu lixdani tudlaqu waxaa lagu iطlaaqaa cala mufradi mufrad baa lagu iطlaaqaa wlmuhana muhana lagu iطlaaqaa oo lagu ridaa wmajmuuc jamac baa lagu ridaa almudakari min dalik kulih almudakari yani markaas mfradkii iyo musanihii jamcii almudakri mudakerkaha ah. min daka xaggiisa xaalu ka ahda kullihi dhammaantii iyo wlmuanakii muanakaha ah. yani muxuu ujeedaa min dalika kulihi wlmuana almudakri min dalika kulihi wlmuana muxuu ujeedaa mufrad musana jamc buu sheegay marka saddexdoo wada mudaker ah mufrad mudaker ah musane mudakera ah, jamc mudakera iyo iyagoo muanas ahoo mufrado muanasaa musane muanasa jamc muanasa waa loo wada isticmaalaa ayib mantu lexda way ku dhacaysaa maadu lixduba way ku dhacaysaa alayu lixduba way ku dhacaysaa al lixduba way ku dhacaysaa duu lixduba way ku dhacaysaa daa waa la dhammaan taasay noqonayaan marka almudakari min dalika kulihi wlmuanas wuxuu ujeedaa yani mufrad mudakara musane mudakara jamc mudakara iyo intaasoo muanasa bay ku wada dhacayaan alfaadani wa tustacmal waa la isticmaalaa man lilcaaqila caaqil baa loo isticmaalaa waxaa fiican la yidhaha lilcaalimi caalim baa loo isticmaalaa wamaa lafdiga maana waxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa waman lafdiga man ah lilcaaqili ayay u sugnaatay caalin in la isticmaalaa fiican maadaama alla markaas ay ku dhacayso waman cindahu cilmu lkitaab waman cindahu cilmu lkitaab mantaasi allah bay ku dhacaysaa cilmu kitaabka markaasi midka agtiisa uu ku sugan yahay waa allah weyi marka maadaama allah loo isticmaalo lafdiga ee allahna aan alcaaqil lagu sifeyn alcaalim lagu sifeeyo caalim saas ugu fiican yahay wamaa lafdiga maan ligayr alcaaqili caaqil waxaan ahayn ayay u taquul waxaad ohanaysaa fii man yucjibunii waxaa iga yaabiyey man cid baa iga yaabisay jaaaka kuu yimid ninka kuu yimid waman cid baa iga yaabisay jaaadka qof dumara iga yaabisay jaaadka kuu timid niyo waman laba nin baa iga yaabiyey jaa-aaka adiga kuu yimid waman laba dumara iga yaabiyey jaa'ataaka ku yimid waman rag badan baa iga yaadiyey jaa ku yimid waman dumar badan baa iga yaadiyey jinaka ku yimid marka marka hore mufrad bay ku dhacdaa mudakara marka labaadna mufrada muanasa marka saddexaadna laba mudakara markii afraadna laba muanasa markii shanaadna yani markaa rag fara badan markii ugu dambaysana dumar fara badan waxaana inoo qeydaya in looga jeedo mufrado mufrad muane jamac muanas waxaa inoo qeydaya yan markaasi damiirkaas caaidka ah ayaa inoo qaydiya caaidka ayaa inoo qaydiya wa taqul waxaad ohanaysaa fi ma ma waxaad ohanaysaa jawaaban ay qawla jawaaban qowl oraah jawaab ah niman aad u jawaabaysa qaala kugu yidhaahdaa ishtaraytu ximaaran dameer baan soo iibsaday aw ataanan dameer baan soo iibsaday ximaar waa mudakarkii wey ataanna waa dameerti aw ximaarayn laba dameer baan soo iibsaday aw ataanayni laba waxaan soo iibsaday muanas ah laba markaasi dhadig ah aw xumuran dameeraan soo iibsaday aw utunan dameero markaasi dhadigaan soo iibsaday qofka saa kugu yihah adoo joogay waxaad ohanaysaa yucjibnii waxaa iga yaabiyey maa dameerka ishtaraytahu aad soo iibsatay iyo wamaa dameerta ishtaraytaha aada soo iibsatay iyo wamaa labada dameer oo ishtaraytuhuma aad soo iibsatay iyo wamaa dameeraha ishtaraytahum aad soo iibsatay iyo wamaa dameeraha ishtaraytahunna aada soo iibsatay ayaa iga yaabi wuxuu inoo tilmaamayaa sheekhu raximah ullah lafdiga maa ah waa caksu man waxaa loo isticmaalayaa wixii aan caqli lahayn baa loo isticmaalaya tusaalu sheekuna siiyey ishtaraytu ximaaran ishtaraytu waa ficl iyo faacil ximaarana mafcuulkii wey aw taanana waa la mido ximaar booskisay taalla waa mafcuulkii qof baa wuxuu kugu yidhi dameer baan soo iibsaday ama waxaan soo iibsaday dameer ama laba dameer oo marka mudakara ah, ama laba dameer oo muanasa ah dameero fara badan oo mudakara ah iyo dameero badan oo muanataas iibsaday qofkaasoo kale adoo jawaabay waxaad ku odhanaysaa ishtaraytu yucjibunii ma shtaraytahu maadaas marka maxay ku dhacaysaa waxaad eegeysaa caaidkaad eegeysaa caaidka caaidka iyo waxaa wada soconaya maada ma shtaraytahu waxay noqonaysaa yucjibunii waa ficil mudaaric dayib nuunka nuunulqaayo wey yaadun waa mafcuulkii maadu marka waxay noqonaysaa faacilu yucjibu mabniyun cala asukuun fi maxalli rafcin afaacilkii wey maadu waa mawsuul aayatin macnahu ila bisratin wacaa'id ishtaraytahu ishtarayta ficlu wa faacil haaduna mafcuulu bihi weeye haadu waa caa'idkii waljumlatu min alficli wlfaacili oo taad ah wlmafcuuli oo haada silat mawsuul laa maala min raab laa maxala min alcraab marka maadaas ladeedi wey maadaas inay ku dhacayso mufrad mudakarana waxaa ku tusinaya damiirka huda huda raggaa loo isticmaalaa wama shtaraytahaa yucjibunii ma shtaraytahaa maadaas waxay noqonaysaa yucjibun soo qadaranaynaa maada waxay noqonaysaa faacilkii waa is mawsuul ishtarayta waa ficlu wa faacil haada mafcuulkii weeye jumladuna waa siladii caaidkuna waa haada wey maada u noqonaya idan maadaasi muanaso mufraday ku dhacaysaa maxaa inoo caddaynaya waxaa inoo cadaynaya caaidka haada inoo cadaynaysa caaidka waa inay iswaafaqaan ismiga mawsuuliyo caaidkiisu waa inay iswaafaqaan marka caaidka inoo xadidaya waxa laga warramaya waxa wey wama shtaraytuhumaa yucjibunii maa ishtaraytahumaa maadaasi waa yucjibunii faacilkeedii ishtarayta waa ficlii faacil humaana mafcuulkii weeye wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli silaة mawsuul laa maxala laha min alicraab silaة mawsuul weeyaan raab maxalku ma leh maadaasna waa faacilkii wey in haddaba maadan looga jeedo ay ku dhacayso laba mudaker ah ama labo ah, mudaker ha noqdaan muanaf ha noqdaane waxaa ina tusinaya caaidka humaada ina tusinaya humaa humaa maxaa loo isticmaalaa humaa waxaa loo isticmaalaa musanaha loo isticmaalaa ama ha noqdo mudaker ama ha noqdo muanaf idan marka maadan meesha taalla inay ku dhacayso laba muanaf ah laba yani markaasi musana inay ku dhacayso humaadaas ayaa inoo cadaynaysa wama shtaraytuhum maadu waa faacil yucjibunii ishtarayta waa ficliyo faacil humtana mafcuulkii wey jumladuna waa siladii maadani maanta waxay ku dhacaysaa jamac badan oo mudakar ah daliilkuna waxaa weye caaidkaad eegeysaa hum waa jamac mudakar ah idan maadana waxay ku dhacaysaa jamac mudakar ay ku dhacaysaa wama ishtaraytuhunna maadaas waa faacilun yucjibunii yucjibunii ma maadaas waa faacil waana mawsuul siladii shtaraytu ishtarayta waa ficlii faacil hunana mafcuulkii weeye jumladuna waasiladii laa maxala laha min alicraab maxal icraab kuma leh maadan in looga jeedo in looga jeedo mawsuul jamca ah oo weliba muana ah waxaa ina tusinaya caaidka oo hunada ayaa ina tusaysa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa taquul waxaad ohanaysaa fii ma ma waxaad ka ohanaysaa jawaaban qawlan jawaaban qowl jawaab waxaad ka ohanaysaa liman cid aad u jawaabaysa qaala kugu tiri ishtaraytu ximaaran dameer baan soo iibsaday aw ataanan dameer baan soo iibsaday aw ximaarayni laba dameer baan soo iibsaday aw ataanayni laba dhadigaan soo iibsado dameer ah aw xumuran waa jamc ximaar wey laakiin haddii loo jeedo wixii cascasaayo faraha badnaa xumri baa la odhanaya xumri bisukuuni almiim laakiin jamcu ximaar haddii loo jeedo xumur bay noqonaya xumur waa jamcu ximaar ximaarin xumur axmarin xumrin baad ohanaysa markaas axmar waa kii casaa kuwii cascasaa maxay noqonaya marka xumri ayuu noqonaya xumri ficlu linaxwi axmarin wa ibn maalik baa ohanaya yani ficli jamacaasi linaxwi axmarin wa xamra iyo axmar markaad jamcinayso xumrin ku jamci xumurna ha ohan dameeray kaa noqonaysaa markaas ayib an yahdiy allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumuri ohan maysid maxaa noo isbedelaya lan yahdiy allahu bika rajula waaxida khayrun laka waxay kaaga fiican tahay min xumri nicam geelakiisa cascas bay kaaga fiican tahay odhan mays min xumuri nicam macana waa iskhilaafayaayo dameerihii cascasaa ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala ishtaraytu ximaaran aw aw ataanan aw ximaarayni aw ataanayni aw xumuran dameeraan soo iibsaday aw utunan waxaan soo iibsaday dameero markaasi muanasa jamca ah waxaad adoo jawaabaya yucjibunii ma shtaraytahu waxaa iga yaabiye waxaad soo iibsatay yucjibunii waxaa iga yaabiyey maa dameerka ishtaraytahu aad soo iibsatay iyo wamaa dameerta ishtaraytaha aad soo iibsatay iyo wamaa labada dameer oo ishtaraytuhuma aad soo iibsatay iyo wamaa dameeraha ishtaraytahum aad soo iibsatay iyo wamaa dameeraha ishtaraytahuna aad soo iibsato muanafkii ah wuxuu sheekhu yihi raximah llah waqad yuckasu waqad yuckasu dalika arrinka in cagsi laga dhigo ayaa dhici karta oo la dabagediyo oo fa tustacmalu man man loo isticmaalo ligayri lcaaqili waxaan caqli lahay naxw fa minhu man yamshi calaa banih wa tustacmalu ma maan loo isticmaalo lilcaaqili wixii caqliga lahaa naxw maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya halkan wuxuu inoo tilmaamayaa markuu inoo soo sheegay manta meesha loo isticmaalo xaqiiqatan iyo maada meesha loo isticmaalo ayaa wuxuu tilmaamayaa in markaa laisdaba marin karo oo meeshii man loo isticmaalayay meeshii maal loo isticmaalayay in man loo isticmaali karo oo mantu waxay ku dhacaysay wixii aan caqli lahayn ayay mantu ku dhacaysay marka in khayrulcaaqil loo isticmaalo ayaa dhici karta maa waxay ku dhacaysay inay in man loo isticmaalo tusaalahaad ka garanaysaa fa minhum man yamshi calaa banih mantaasi fa minhum mantaasi waxay ku dhacaysaa maa laa yacqil yani markaa xayawaankii ayaa laga waramayey marka waxaa ka mid a ah xayawaankii man yamshi calaa banih dadka lagama hadlayo xayawaan baa laga hadlaya maalayacqil baa laga hadlaya dana man baa la isticmaalay ciraabtu waxay noqonaysaa fa minhum faadu yani waxaa weeyaan waa tafsiiliya minhumna waa jaar majruur min waa xarfu jar humna waa is majruur ah waa mabni mabni ala sku fi maxali jarin jaar majruurkaasi waa khabar muqadama mantuna mubtada muaharay noqonaysaa waana mawsuul oo bimacnaa aladiina ama alladii bay la macno tahay yamshi waa ficil mudaaric faacilkiisu waa damiir oo wuxuu u noqonayaa manta calaa banihi jaar iyo majruurkaana waxaa lagu tacalujinaya yamshi bani mudaaf hina mudaaf ilayh jumladaasi yamshi iyo faacilkeedu waxay sila u noqonaysaa manti baa sila looga dhigaya manti ayaa sila looga dhigaya marka miaalku yani wuxuu tusaale u yahay mantiyo loo isticmaalay waxaan caqli lahayn iyadoo asal ay ahayd in loo isticmaalo wax caqli leh ayuu asal ahaa maanta marka cagsi baa laga dhigay oo maala yacqil ayaa manti loo isticmaalay marka cagsi bay noqotay maadina maxay noqotay wax caqli leh in loo isticmaalo wuxuu ku miaaliyey maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maa manacaka maadaas waxay noqonaysaa mubtada bimacna mawsuul maa ma ladii manacak alle wuxuu la khiaabayaa yani markaa ibliis buu la khiaabaya maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday maadaas hore waa ismu istifhaam waana mubtada manacakana ficilkaa maadi faacilkiisu waa damiir oo maada markaasi u noqonaya mubtadaha kaafkana mafcuulkiisi weeye maa manacaka an tasjuda manacaka waa faacilkii damiir buu noqday kaafkana mafcuulkii weeye ayib an tasjuda anta wa xarfu nasbin tasjuda ficil mudaaric mansuubun ban alaamaة nasbi fatxaة daahiraة calى akhirihi an tasjuda ayb faacilku wuxuu noqonayaa anta lima laamku xarfu jar maadan waa is mawsuul mabniyu calى sukuun fi maxali jar jaar iyo majruurkuna iyo tasjudu bay ku tacaluqaysaa khalaqtu waa ficliyo faacil weyi biyadayana waa jaar iyo majruura khalaqtu baa lagu tacalujinayaa jumladaa khalaqtu waxay noqonaysaa siladii maada siladii maada maadaasna yani ibliis baa lala khitaabaya wuxuuna ku oranayaa maxaa kuu diiday ibliisow inaad u sujuuddo midka aan ku abuuray labadayda gacmood oo kaasi waa kee waa nabiyulaahi aadam maa manacak maadaas marka aadam bay ku dhacaysaa aadamnada waa caaqil marka maadi wixii loo isticmaali jiray oo ahayd inay ku dhacdo waxaan caqli lahayn maanta cagsigeeda loo isticmaalayaa oo ah waxaan wax caqli leh ayaa maanta ay ku dhacaysaa marka waa siday ahayd cagsigeedii wey siday ahayd cagsigeedii wey khalaqtu marka jumladaasi waa siladii baan niri caaidka waa lasoo qadaraya khalaqtuhu ayuu noqonaya mafcuulkii ah khalaqtu waa ficlii faacil mafcuul baa loo soo qadaraya khalaqtuhu hadaasna waxay noqonaysaa caaidkii u noqonayay maada waqad yuckasu daalika arrinkaa lasoo sheegay in cagsi laga dhigaa dhici karta see cagsi looga dhigaya fatustacmalu man man waxaa loo isticmaalayaa ligayri lcaaqili waxaan caqli lahayn ayaa manti loo isticmaalaya naxw fa minhum man yamshi calaa bani shaahidku waxaa weeyaan man yamshi mantaas weeye mantaas weeyaan waxayna ku dhacaysaa xayawaan bay ku dhacaysaa xayawaanka waxaa ka mid ah kuwa markaasi yani markaa caloosha ku soconaya ayaa ka mid ah wa tustacmalu maa maana waxaa loo isticmaalaya lilcaaqili wixii caqliga lahaa naxw maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu yani lima aadam bay ku dhacaysaa aadamna waa caaqil maana waxa lagu yaqaana inay ku dhacdo waxaan caqli lahay marka waa cagsigii wixii lagu yaqaana wlarbacatu lbaaqiyatu afarta soo hartay marka laga reebo man iyo ma marka laga reebo inta soo hartay oo markaasi noqonaya ayun iyo al du iyo daa afartaasi tustacmalu waxaa loo isticmaalaa lilcaaqili wax caqli leh iyo wagayrihi ayrkiiba taquul waxaad ohanaysaa fii ayin fii miaali ayin ayin tusaalheed waxaad odhanaysaa yucjibunii waxaa iga yaabiyey ayun qaama ninka istaagay wa ayun qaamad gabadha istaagtay wa ayun qaamaa labada ninoo istaagay wa ayun qaamataa labada dumarkoo istaagay wa ayun qaamuu ragga badanoo istaagay wa ayun qumna dumarka badanoo istaagay sawaaun ay mustawin waxaa siman kaana qaa'imu ka istaagay ahaaya caaqilan mid caqli leh aw xayawaanan midaan caqli lahayn ahaaya wuxuu halkan inooga warramayaa sheekhu raximahullah afarta labadaa lasoo sheegay wixii aan ahayn oo afarta kalaa mawsuulkii mushtaraga ahaa waxaa loo isticmaalayaa oo loo adeegsanayaa wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn labaduba waa loo isticmaalayaa wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn miaal buu siiyey ayun ah miaalka ayun ayun mar wuxuu ku riday oo u isticmaalay mufrad mudakar ah mufrad mudakara marka la leeyahay mufradka mudakarka ah wuxuu noqon karaa mid caqli leh ama midaan caqli lahayn ayib tusaalaha labaad ayun qaamatna ayuntaasi muana mufrado muanaa ayuu ku isticmaalay waxay noqon kartaa marka muanasadaasi mid caqli leh qof dumaro caqli leh ama waxaan caqli lahayn oo muana ah ayay noqon kartaa ayun qaama ayunti waxaa loo isticmaalayaa musanne yaani markaasi musanahaas ha noqdo mid caqli leh ama ha noqon inaan caqli lahayn inuu muano yahayna waxaa ku tusinaya caaidka loo soo celiyey qaamaa arrinta usoo noqotay ayaad arkaysaa wa ayun qaamata labadaa marka waxay ahaayeen laba mudakar ah ha noqdaan kuwa caqli leh ama kuwaan caqli lahayn ayun qaamataana waa laba muanaa caqli ha lahaada ama yaysan lahaan ayun qaamuu ayuntaasi waxay ku dhacaysaa yani markaasi jamac mudakar ah bay ku dhacaysaa ha noqdaan jamacaasi kuwa caqli leh ama kuwaan caqli lahayn ayin qumna ayinta waxay ku dhacaysaa jamac dumar ah caqli ha lahaadeen jamac mu'anas ah caqli ha lahaadeen ama yaysan lahaan yacni insaan bini aadam caqlile ha noqdaan ama xayawaan caqli aan lahayn ha noqdaan waxaan inoo xadidaya hadba ayunta waxay ku dhacayso caaidka usoo noqonaya yucjibunii waa ficl mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi wa nuunun walyaa-u damiirun muttasilun mabniyun cala asukuun fi maxal nasbin mafcuulu bihi weeyaan ayun waa faacil marfuucun calaamatu rafcihi damatun daahiratun calaa aakhirihi waana mawaadicdii markaasi ay mucrabka ahayd weeye qaama waa ficil maadi mabniyun cala alfatx qaama waa ficil maadi mabniyun cala alfatx faacilkaas waa damiir mustatira oo ayun u noqonaya jumladuna waa siladii weeyaan ayun siladeedii wa ayun qaamad law xarfu catf ayuna macuufu calaa ayin ayinta horey ku cadfanta macuufu marfuuci marfuuc calaamat rafci damat daahirat cala akhirih qaamad waa ficil maadi mabniyu cala lfatx wataw taw taaniif faacilkuna waa damiir mustatir o ayun u noqonaya jumladuna waa siradii ayun weeyaan wa ayun qaamataa wa ayun qaamaa laba xarfu cadfin ayunna waxay ku cadfantahay ayuntii hore qaamaa waa ficil maadi mabniyu cala lfatx alifkuna waa faacilkii waljumlatu min alficli walfaacili silat lmawsuul laa maxala min alciraab aliftuna ayun bay u noqonaysaa wa ayun qaamataa ayun waa xarfu cadfin ayunna ayuntii horey ku cadfan tahay qaamataa qaama waa ficil maadi taaduna taa taaniis weeyaan alifkuna waa faacilkii jumladuna waxay noqonaysaa silatu mawsuul liayin ayin bay sila u noqonaysaa wa ayun qaamu alwaaba xarfu cadfin ayunna ayuntii horey ku cadfan tahay qaamu waa ficil maadi mabniy cala damci owin faacilka weeyaan jumladu silat lmawsuul wey laa maxala min alciraab wa ayun qumna lawa xarfu cadfin ayun ku horey ku cadfan tahay ee marfuucu calaamatu rafci damatu dahirat cala aakhirih qumna waa ficil maadi nuunkuna waa faacilkii jumladuna waa siladii ayun weeyaan ayun waxay ku khilaafsan tahay mawsuulka intiisa kale inay axwaal yeelato xaalada afar ayay yeelataa xaaladahaasi saddex ka mid a ah mucrab bay noqonaysaa xaaladna mabni bay noqonaysaa marka waxaa laga yaabaa haddii la tilmaamay in nooca ma fahamka yar adkaado laakiin si guud waa inaad ufahamtaa inay axwaal leedahay axwaashaa saddex ka mid a ah inay mucrab noqonayso waana mid ay ku khilaafsan tahay mawsuulaadka kale horaan usoo aragnay mawsuulku wuxuu ka mid yahay asmaada mabniga ah marka ayun waa laga soo reebayaa anwaac bay yeelataa ayuntu markay mawsuulo tahay ayay xaalado afara ah sii yeelanaysaa xaaladihiibaa saddex ka mid ay mucrab noqonaysaa xaalad ka midana mabni bay noqonaysaa sheekhu axwaashaasi ma gudagelin maxaa yeeley kitaabku waa kitaab mukhtasara ah. ee kutubta mutawalaadka ayaa tilmaama wuxuu kaga baxay un ayun inay tahay mawsuul weliba ay ka mid tahay qeybta mushtaraga marka tusaalaha uu siiyey ayun inoogu tusaaleeyey waxay ka mid noqonaysaa axwaasheeda xaaladii ay mucrabka ahayd xaaladan oo kale mabni ma noqonayso lidaalika misaaladu ina siiyey dhammaan ayun waa faacilun marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi ayun yucjibunii faacilkeedii buu noqonaya marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi su-aal hadday ka timaado oo la yidhaahdo ayun soo mawsuul maaha mawsuul hadday tahayna so mawsuulku mabni ma ahayn maxaa loo leeyahay ayun waa la icraabaya jawaabtu waxay noqonaysaa ayun axwaal bay leedahay afara markay mawsuulka tahay axwaasheeda hal xaaladoo ka mid ay mabni noqotaa saddex ka midana mucrab bay noqotaa saddexdii xaalad ka mida wey markitaanki saddexdii xaalad ka mida weeye waa mucrab ayun sidaa markay aan waxba loogu idaafaynin marka intaa markuu sheeku sheegay ayaa wuxuu yihi sawaaun kaana alqaa'imu caaqilan aw xayawaanan intaa la sheegayo marka mufradka la sheegayo marka mufradada la sheegayo marka musanaha la sheegayo marka jamaca la sheegayo labadiisa noocba caaqilna wuu noqon karaa ayru caaqilna wuu noqon karaa walarbacatu albaaqiyatu afarta soo hartay tustacmalu waxaa loo isticmaalayaa lilcaaqili wixii caqli leh iyo waqayri waxaan caqli lahayn taquulu waxaad ohanaysaa fii ayi fii miaali ayi yucjibunii yucjibunii waxaa iga yaabiyey an yunqaama kii istaagay wa an yuqaama tii istaagtay wa an yuqaamaa labadii istaagay wa an yuqaamataa labadii muanadkaayoo istaagay wa an yuqaamuu mudakarkii badnaayo istaagay wa an yunqumna muanadkii badnaayoo istaagay sawaaun kaana sawaaun ay mustawin waxaa siman kaana alqaa'imu ahaaya midtaa istaagay caaqilan mid caqli leh aw xayawaanan xayawaan ahaaya wa amaa al lafdiga al ah, fa inamaa takuunu waxay ahaanaysaa isman mawsuulan waxay ahaanaysaa ashii isman mawsuulan ism mawsuul bay ahaanaysaa idaa goortii bay ahaanaysaa dakhalad ay gasho cala ismi faacili ism faacil aw ismi mafcuul ama ism mafcuul ay gasho ka daaribi oo kale weeye addaarib kii wax garaacayay wlmadruubi kii la garaacayay ay ladii daraba daarib wuxuu la macno yahay alladii daraba kii wax garaacay ayb madruubna wuxuu la macno yahay alladii duriba kii la garaacay wanaxwu waxaa la mida ina almusadiqiina wlmusadiqaat baa la mid ah qowlihi tacaala waxaa ko la mid ah wastaqfi lmarfuuci wاlbaxri اlmasjuur miaaladaasna waa la mid halkan wuxuu noogu tilmaamayaa mawsuulkii mushtarag ahaa kii markaa afraad ayuu sheekhu halka kaga warramaya kaas waxaa weeye al weeyaan asha carabiga marka la isticmaalayo mar waxay noqotaa xarfu tacriif bay noqotaa xaraf wax macrifeeya isagaa inoo soo wada marna waxay noqotaa mawsuulo waana midda marka hadda aan hayno marna waxay noqotaa zaaidu mid zaaid ah ayay noqotaa saddexdaa qaybood ayaa markaa al loo isticmaalaa fii lua alcarabiya inay tahay mawsuulo oo sidii alladii iyo allati in loo isticmaalo iyo inay tahay xaraf wax tacriifiyo ismina kala marka lagu daro ismiga inuu macrifo noqonayo iyo inay zaaid iska noqonayso dheeraad ay ku tahay kelmadda saddexdaa qaybood ayay noqotaa halkan sheekh wuxuu kaga warramayaa midii yani markaasi mawsuulka ahayd oo alladii iyo allatii kuwii aan soo marnay u dhigmaysay ayuu halkan kaga warramaya al waa ism mawsuul buu yii waa goormo laakiin meel kasta maya waa markay gasho ism faacil ama ism mafcuul markay gasho ism faacil iyo ism mafcuul isagaa ka warrami doona alasmaa alcaamila camal alficli asmaada sida ficil ku camal fashaa maruu ka warramayu ka warrami doonaa ismu faacil iyo ism mafcuul isagaa sheegi doona marka ismu faacil haddii ay gasho al haddaad ku aragto ismu faacil waa sida daarib qaatil aakil shaarib naa'im faahim qaari kaatib ismu faacil baa la yidhahdaa haddii al la geliyo la alqaari alkaatib alfaahim alnaadir alsaami haddii la yidhaahdo ashaas waa mawsuulo meeshaad ku aragtaba waxaa la mida ah ismiga mafcuul ismiga faacil iyo ismiga mafcuulna waxaad ku kala garanaysaa xagga macno ahaan midna wuxuu la mid yahay ficilkii musamahayo faacilka qaadanay la macno midna wuxuu la macno yahay ficilkii muayru siqaayo faacilka qaadanaya ismiga faacil marka la fasirayo waxaa lagu fasiraa macnihii lagu fasiri jiray ficilkii faacilka qaadanaya daraba wuu karaacay qatala wuu dilay akala wuu cunay saasoo kale waxaad ku fasiraysaa ismigii faacil addaaribkii wax garaacayey alqaatilkii wax dilayey alaakilkii wax cunayey ashaaribkii cabayey alqaarikii akrinayey manaa wuxuu la mid yahay alladii qara'a alladii daraba alladii qatala ficilkaasuu la macnaya ayib saa dartee shekh wuxuu ku fasiray alladii daraba ayuu yihi wuxuu doonaya inuu kugu tilmaamo ismiga faacil ficilka faacilka qaadanaya isku macno yihiin laakiin labay kala yihiin midna waa ficil midna waa ismi labay kala yihiin dhankaa marka laga eego ismiga mafcuul wuxuu la macno yahay ficilka muqayr siiqaha ah qutila waa la dilay ukila waa la cunay ayib kutiba waa la qoray nudira waa la eegay sidaas si lamida ah lagu fasiraya ismiga mafcuul waxaa la ohanaya almadruub kii la garaacay almaktuul kii la dilay almaktuub kii la qoray almasmuuc kii la maqlay taasaa lagu fasiraya marka ismigaa faacil iyo ismigaa mafcuul al hadday gasho ashaasi zaa'idana ma ahan ayib mucarifana ma ahan waa mawsuulo alladii iyo allatii intii aan soo marnay ayay udhigmaysaa mfradkii bay ku dhacaysaa keligiis aha muanakii bay ku dhacaysaa keligeed ahay labadii bay ku dhacaysaa jamaci bay ku dhacaysaa intii loo isticmaali jiray mawsuulkii aan soo marnay ayaa loo isticmaalaya miaaluu sheekhuna siiyey waa sida aaarib iyo almadruub aaarib iyo almadruub ashaasi marka waxay noqonaysaa aaarib ashu waa mawsuul daaribna waxay noqonaysaa siladiisi daar waxay noqonaysaa siladiisii lagu silaynayay faacilkan wuxuu noqonaya damiir mustatir uu noqonaya anaga hore usoo aragnay mawaadicda faacilka la asturo yani markaa waajib markay tahay wasatru marfuucin biamrin xutima wa mudaaricin wasmayhima wa ficlu watacajubi wa tafdiil darban tusibi yani mawaadicda waajibka la asturo waxay ahaayeen amar iyo ficilka mudaaric oo ya laga reebay saddexda kale iyo ism ficil mudaaric iyo ism ficil amar kuma jirin marka ism faacil iyo ism mafcuul kuma jirin maalihii faacilku in la asturo ama damiirka in la asturo uu markaa waajibka ahaa halkaa marka waxaa kaaga cad damiirka ku asturan waa jaa-is istitaar asagu jaa-is istitaar afcalu tafdiil marka laga reebo awsaafta afcalu tafdiil marka laga reebo inta kale damiirka ku asturan waa jaa-is istitaar afcalu tafdiil laakiin damiirka ku asturan waa waajib istitaar buu noqonaya marka adaalib damiir baa ku asturan waana caaidkii asha u noqonaya wey daaribna waa asuna ashuna waa ism almadruub baa lamid a ah. damiir baa ku asturan ashu waa waa ismigii mawsuul madruubna waa damiir baa ku asturan oo huwa ah ashu u noqonaya waana caaidkii wey waxaa la mida ah aayadda uu soo qaatay ina xarfu nabin wa tawkiid ina xarfu nasbin wa tawkiid almusadiqiina waxay noqonaysaa ashaasaa ismigii ah almusadiqiina ashaas waxay tahay ismigii mawsuul musadiqiinna waxay noqonaysaa siladii lanna waa musadiq mufradku musadiq jamac waa la jamciya musadiqiin baa layidhi walmusadiqaatna waa la mid marka ashaas ismiga faacilgelaysa ama ismiga mafcuulgelaysa waxay noqonaysaa ismiga faacilgelaysa waxay noqonaysaa ism mawsuul ayay noqonaysaa waxaa la mida ah wasaqfi marfuuc almarfuucaas weeye ashaas waa mawsuulo marfuuc baana sila u ah wasfigaas ismiga mafcuul ayaa markaas wuxuu u noqonayaa silo almasjuur baa la mid ah ashaasi waa is masjuurna waa siladiisi wey masjuurna waa siladiisi marka ashu waxaa lagu sileeyaa ismiga faal ismiga mafcuul wa sariixatun silatu al maali wuxuu ohanayaa sifada sariixada ah ismi faacil ismi mafcuul buu ujeedaa sifada sariixada ah al ayaa lagu sileeyaa al ayay sila u noqotaa wa sariixatun silatu al al siladeedu waa sifo sariixa ah ficil maadi iyo ficil mudaaric toona siro loogama dhigo waxaa siro looga dhiga sifo sariixa ah sifo sariixana waa ismiga faacil iyo ismiga mafcuul weeye wa amaa al lafdiga al ah fa inahaa ashi takuun waxay noqonaysaa isman mawsuulan ismi markaasi mawsuul ayay noqonaysaa goorma idaa dakhlad waa hadday gasho cala ismi faacil ismi faacil hadday gasho aw ism mafcuul ismi faacil ismi mafcuul buu ku qaydaya haddii meel kale ay gasho haddii meel kale gasho arajul hadii lagu yihao arajul almasjid alkitaab alqalam albeyt haddii lagu yihahdo ashur mawsuulo maaha waa xarfu tacriif wey waa inoo soo socotaa waa mid wax tacriifinaysa waxaad ka eegeysaa meesha ay gashay inuu yahay ism faacil ama ism mafcuul baad ka eegeysaa ayb idaa dakalat markay gasho cala ismi faacil ism faacil aw ism mafcuul kadaalib wاlmadruub daalibkaana waa siladii ashuna waa ismigii mawsuul wey bimacnaa alladii buu dhigmaya wlmadruub madruubkaasi waa siladii ashaasna bimacnaa alladii bay la macno tahay alladii keliya ma noqonayse alladii bay noqonaysaa macnaheed allatii bay noqonaysaa alladaani bay noqonaysaa alladiina bay noqonaysaa allati allaati ama allaa-i bay noqonaysaa inta aan soo marnay mawsuulka kusoo marnay ayaa markaa lagu ridi karaa laakiin hadda mawdican oo kale waa min mufrad weeye ay aladi daraba aladi darab wuxuu ku fasiraya addaarib buu ku fasiraya wlmadrub aladi duriba ku fasiray aladi duriba ayuu ku fasiray wanaxwu ina almusadiqiina wlmusadiqaat wa qowlihi tacaala wsaqfi almarfuuc wlbaxr almasjuud saqfi waxay ku cadfan tahay watuuri way ku cadfan tahay marka wasaqfina alwa xarfu cadf saqfina ismigaasa lagu cadfay almarfuucna sife wuxuu ka yahay saqfigu sife ka yahay maadaama uu ahaa majruur wlbaxrina way ku cadfan tahay almasjuurina waa sifo waa laga sifaynaya bariga laga sifaynaya ama duu lafdiga dua ah, fakhaaatun waxay gaar ku tahay biluqati ayiin reer ayibay khaas ku tahay taquul waxaad ohanaysaa jaanii duu qaama jaanii waxaa yimid duu qaama kii istaagay wa jaanii waxaa yimid duu qaama tii istaagtay wa jaanii waxaa yimid duu qaama labadii istaagay wa jaanii waxaa iyimid duu qaamataa labadii dumarku istaagay wa jaanii waxaa yimid duu qaamu raggii badnaayo istaagay wajaanii waxaa yimid duu qumna dumarkii badnaayo istaagay ayaa yimid halkan wuxuu inooga warramaya sheekhu mawsuulkii mushtaraka ahaa man iyo ma ayuu ka soo warramay ayun iyo alna uu ka soo warramay waa duu waa kii shanaad weeye kii shanaad ayuu halkaga warramaya duu waxaa u isticmaala ism mawsuul waxaa u isticmaala carabta qolo ka mid ah oo la yidhahdo ayi in la yidhahdo calaa wasni sayidin ayi ama ayi oon ham lagu da in ham lagu daro ayi in la yidhaahdo ama ayi yaa loo dambaysiiyo oon ham lagu darin labadu waa loo isticmaalaa ayiguna waa qabiilo qabaa'ish yeeman ka mid ah yani aabbahood ayaa ayi la yidhaahdaa inayna ku abtirsadaan ayaa ayi la yidhaahdaa marka qoladaa ree ayi ayuunba ism mawsuul ka dhiga weliba mushtarag ah miaalku kusiiya baad ka garanaysaa jaaanii duu qaama halkaa mufrad buu ku riday mudakar ah waduu qaamad halkaana mufrada muanasuu ku riday waduuqaama halkaana laba mudakar buu ku riday waduuqaamata halkaana wuxuu ku riday laba muana ah waduuqaamo halkaana wuxuu ku riday jamac mudakar ah waduuqumna halkaasna wuxuu ku riday jamac dumaruu ku riday markaan craabayno jaa ficil maad mabniyu cala alfathi laa maxalahu min alcraab wa nuun nun wiqaaya walyaau damiirun mutasilun mabniyu cala sukuun fii maxali nas mafcuulu bihi duu faacilu jaa mabniyu cala sukuun mabniyun cala sukuun fii maxali rafcin faacil qaama waa ficil maadi faacilku waa damiir mustatir taqdiiruhu huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacili silaة اlmawsuul laa maxalha min alcraab duudii ayay markaas sila u noqonaysaa waduu qaamat duuda horu ku cadfan yahay ayib duudaasi waxay ku dhacaysaa muanasay ku dhacaysaa mufrade muanasay ku dhacaysaa waxaana ku tusinaya qaamat ficilka taa taarikhka lagu daray faacilku waa damiir wuxuu noqonaya qaamat hiya hiyadaasaa duuda usoo noqonaysa jumlada marka qaamat waa siladii duuda siladeedi wey jumladaasi waa siratu hu duudana waxay ku dhacaysaa mufrado muanasay ku dhacaysaa daliilkuna muxuu yahay waa taa u taniidka ficilka lagu daray ayaa ku tusinaysa marka waljumlatu min alficli wاlfaacili silat lmawsuul laa maxala min acraab waduu qaama tii horuu ku cadfan yahay kii horuu ku cadfan yahay duudu marka waa is mawsuul waxayna ku dhacaysaa laba mudakaray ku dhacaysaa qaama waa ficil maad alifkuna waa faacilkii jumladaa ficilkii faacilka iska saaran waa silat lmawsuul laa maxala min alcraab in duudan ay ku dhacayso laba ninna alifkaa ku tusinaya waduu qaamata duudaasi waa is mawsuul bimacnaa wuxuu la mid yahay allataani buu la mid yahay labadii dumarka ayuu ku dhacayaa waxaana ku tusinaya alifka iyo tada taduna waa litaaniif alifkuna waa litaniya alifku labuu ku tusinaya taduna waa taniifkii laba dumara ayay ku dhacaysaa alifkaana waa caaidkii wاljumlaةu min alficli wاlfaacili silaة اlmawsuul laa maxala min alcraab waduuqa muu duudoonu ku cadfan yahay duudaasi waa ism mawsuul wuxuuna ku dhacayaa rag fara badan ayuu ku dhacayaa waxaana ku tusinaya caaidka markaa loo soo celiyo wowga ah ayaa ku tusinaya qaamuu waa ficilka wowguna waa faacilkii waljumlatu min alficli wاlfaacili silat mawsuul laa maxala min acraab ayb waduu qumna duudaas tii horay ku cadfan tahay waana ism qumnana waa siladiisii nuunkaas ayaa caaidkii ah waana faacilkii qumna jumladuna waa silaة اmawصuul laa maxala min acraab wa duu lafdiga duu ah fakhaasatan waxay gaar ku tahay biluqati ayiin reer dayi luqadooda ayay gaar ku tahay marka ama caaqil ha loo isticmaalo ama hayru caaqil horu inoogu soo sheegay afartan dambe duu iyo daa ayun iyo al in caaqil iyo hayru caaqil intuba loo isticmaali karo marka ama adugu mufrado ku rid yani marka caaqilo ah ama hayru caaqilo ku rid musane caaqil ah ama musane hayru caaqila ku rid jamac caaqila ama jamac hayru caaqil adu ku rid yani istidaamka adaa yeelanaya laakiin labadu in loo isticmaalo ayuu sheekhu kuu sheegaya wa amaa duu lafdiga dua fa khaasatun waxay gaar ku tahay biluqati ayiin reer dayi luqadooda ayay gaar ku tahay taqul waxaad ohanaysaa jaanii waxaa ii yimid duu qaama ninkii istaagay waduu qaamat gabadhii istaagtay waduu qaama labadii istaagay waduu qaamata labadii dumarkoo istaagay waduu qaamu raggii badnaayo istaagay waduu qumna dumarkii badnaayoo istaagay ayuu markaa